بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa caaw taabiciga lagu magacaabo rabiicatu ra'y rabiicatu ra'yi maa ra'aytu ma aanan arkin axadan axad axfada ka xifdin badan oo ka ilaalin badan lisunnati sunnada nebiga min rabiica rabiica ninka lagu magacaabo ibnulmaajushuuni ninka la yidhaahdaa sidaa yidhi maa ra'aytu axada axfada lisunnati min rabiica alif wuxuu alifka u soo qaatay asagaa laba qaybood leh laba qiso ayaa u sugnaato alif iyo baabu u kala bixiyey waa qaybtiisii hore ma haa naxnu annagu ulaa'i kuwan baan nahoo waxaan ku dhex sugan nahay fii sanati ixday wa khamsiina lilhijra sanadkii kow iyo kontonaad ee hijrada ayaan ku dhex sugan sugannahay wahaa hiya taasna diika taa'ib waa cutubyadii almuslimiina muslimiinta ahaa waa kooxihii iyo ciidankii muslimiintoo tadribu waxay garaacahayaan fii fijaaji alardi arlada jihooyinkeeda fijaajkii iyo waddooyinkii arlada ayay ku socdaan mush ayay ku socdaan mushariqatan muqariba ayagoo sharqiyaysanaya oo qarbiyaysanaya macnaha adduunkoo dhan bay ku socdaan waaye mashriq iyo maqrib intaasoo dhanba taxmilu taxmilu waxay u xambaarsan yihiinay u soo xambaareen lilbashariya bashariyadda iyo bani aadamka alcaqiidata albaaniyata caqiidadii wax dhisnayd caqiidadii dhisnayd caqiidadii baaniyada ahayd ee dhisnayd ee wanaagsanayd ayay u sidaan basharka watamuddu way taagaysaa ilayhaa xaggeeda alyad gacan almuslixata gacan muslixad ah oo wax hagaajisa alxaaniyata oo naxariis badan basharkiibaa waxay u tuurayaan ka taa'ibtii muslimiinta oo ay u soo fidinayaan gacan muslixad ah wax islaaxisee hagaajisa haddana xaaniyad ah oo naxariis badan markay dadka diinka gaarsiinayaan uma socdaan inay wax fasahaadiyaani inay wax islaaxiyaan haddana si naxariis ay ku dheehan tahay ay dadka diinka u gaarsiiyaan watanshur watanshuru way fidinaysaa fii rubuucihaa fii rubuuciha waa arlada jihooyinkeeda ayay waxay ku fidinayaan asharcata shareecadii allatii taasoo tuxariru linsaana insaanka ka xoraynaysay qofka min cubuudiyati اlinsaani insaanka addoonnimadiisa inuu qof kale qof addoon u noqdo diintii ka xoraynaysay yay magaalooyinkii arladii ku fidinayaan wa tajcalu shareecadaasoo yeelaysa walaa'ahu qofka welihiisa lilaahi ilaahay waxdahu keligii laa shariika lahu asagoon shirki lahayn shareecadaasi qofku waxay u yeelaysaa walaha iyo qofka uu ku xidhiidhsanayo ee uu jeclaanayo inuu ilaahay keligii yahay shirkina uusan lahayn wa mid kale asaxaabiyu ee saxaabiga aljaliilu ama wa haada asaxaabiyu aljaliil saxaabiga jaliilka rabiic bin ziyaad alxaarifiya lagu magacaabo amiiru khuraasaan khuraasaan buu amiir u yahay wa faatixu sajistaan sajistaan faatixeedii waaye kii furay waalqaa'idu waa hoggaamiyihii almudafaru ee guulaysan ee guulaysanayey qaa'idkii guusha helahayay waaye yamdii wuxuu socdaa calaa ra'si jeyshihi ciidankiisa hortooda ayuu markaa socdaa alghaazi ciidankaasoo duulahayay fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa rabiic bin ziyaad alxaariثi ma ah rabiicaynu ka hadlayno ha isku qaldin waayo rabiicu ra'yi weli qisadiisa bilowgeedii baana loo bilaabay weli ma gelin asagu waa taabici rabiic ibnu ziyaad alxaariثi waa saxaabi marka rabiicu ra'yi ma aha ninkaa rabiica hadda la tilmaamayo alrabiic bin ziyaad waaye alxaariثiyun oo saxaabi ah waa amiiru khuraasaan wa faatixu sijistaan sajistaan faatixeedii waaye waalqaa'idu almudafar waa qaa'idkii guusha heli jiray yamdi waa soconayaa calaa ra'si jeyshihi ciidankiisa asagoo madax u ah ama ciidankiisa hortooda ayuu socdaa alghaazi kaasoo duulahayay fii sabiili اllaah wa macahu rabiic waxaa la socda ghulaamuhu addoonkiisii ashujaacu geesiga ahaa oo la ohan jiray faruuqu faruuq baa la yidhaahdaa addoonkiisii faruuq ayaa la socda oo geesiga ah falaqad cazama wuxuu go'aan ku gaaray uu goostay bacda an akramahu allaahu markuu ilaahay ku karaameeyey rabiic kadib bifatxi sajistaan sajistaan furashadeedii wa wagayrihaa wixii la mid ah oo min alasqaaci asqaaca markaa ka mid ah waa boqocooyin badan asqaac waa meelo fara badan sajistaan iyo kayrkeeda oo boqocooyin fara badan ah markuu furtay kadib wuxuu go-aan ku gaadhay calaa an yakhtima inuu ku khatimoo ku soo gebagabeeyo xayaatahu noloshiisa alxaafilata ee weyneed noloshiisii xayaatadiisii cadiimadda ahayd inuu ku soo gebagabeeyo bicuduurin ka tallaabid iyo inuu ka gudbo nahri sayxuuna webiga lagu magacaabo sayxuun webi sayxuun markaa la yidhaahdo waa webi weyn oo xuduudda turkistaan markaa ku taalla agteeda meeshaa inuu markaa ka tallaabuu go-aan ku gaadhay iyo wa rafci raayaati tawxiidi calamada tawxiidka inuu ka rafciyo uu ka suruu ka kor qaado fowqa dura tilka alasqaaci meelaha iyo buqcooyinkaa ayaga ka mid ah duradooda iyo meelaha ugu sarraysa korkooda inuu ka taago calankii tawxiidka allatii taasoo kaanad ahayd waa asqaacdaase kaanad ahayd tudcaa mid loogu magac daro bibilaadi maa waraa'i nahr maa waraa'i nahri bilaadda lagu magacaabo wixii webiga markaa dhankaa ka xiga inuu meesha gaaro calankana uu markaa ka suro acadda waa diyaargaroobay acadda wuxuu u diyaar garaystay ama uu u diyaargaroobay alrabiic bin ziyaad lilmacrakati macrakadii iyo iskoor imaadkii almawcuudati loo ballansanaa cuddatahaa diyaargarowgeedii diyaargarowgii ku habboonaa ayuu sameeyey ninka oo wuxuu u diyaariyey cuddadii iyo wixii loogu talagalay ciidanka u baahnaa waittakhada lahaa wuxuu u diyaargaraystayuu u samaystay lahaa dagaalka uhbatahaa diyaargarowgeedii wa farada wuxuu ku faraday calaa caduwi illaahi ilaahay cadowgiisii zamaanaha wa makaanaha zamanka uu joogay makaankii uu joogay fardan wax loo qadaro wixii saanad iyo wixii sahay ah ee loo baahnaa ee ku bixi lahaa zamanka iyo wakhtiga uu dagaalku soconayana waa qadaray oo wuu faraday walammaa goortii nashiba alqitaal dagaalkii uu holcay waa markuu dagaalkii bilowmaye abbalaa wuu muujiyey fiihi dagaalkaa gudihiisa alrabiicu waa rabiicii saxaabiga ahaa iyo wa junduhu ciidankiisii almaqaawiiru eeee maqaawiirta ahaa waa ciidankiisii faraha badnaa ama ciidankiisii kartida lahaa ee xoogga markaa badnaa ama ciidankiisii khatarta ahaa ayaa waxay muujiyeen balaa'an wacdaro maa yazaalu uusan ka zuulin yadkuruhu inuu xusayo altaariiqu taariikhdu ay ku xusayso bilisaanin carab nadiyin lagu qoyay bilxamdi mahad ratiibin lagu qoyay bilikbaari weynin alleh carab ilaahay dikrigiisa iyo ilaahay xamdigiisa iyo ilaahay weynayntiisa lagu qoyay taasay taariikhdu ku xusayeen wa adhara wuxuu muujiyey hulaamuhu addoonkiisii farruukh ahaana fii saaxaati lwaqa goobihii dagaalka wuxuu ka muujiyey min duruubi albasaalati geesinimo noocyadeeda min duruubi albasaalati geesinimada noocyadeedii wa sunuufi alaqdaami hor socodka iyo geesinimada noocyadeeda waa isku macno maa zaada eh, maabuu ka muujiyey zaada u kordhisay alrabiica rabiic icjaaban bihi yaabid uu la yaabo addoonkiisa iyo wa ikbaaran lahu weynayn uu weyneeyey wa taqdiiran qadaritaan limasaayaahu siyaadooyinkiisii waxyaabaha ilaahay siiyey maqaadiirteeda iyo waxyaabaha ilaahay siiyey taqdiirteeda taqdiirta iyo weynaynta iyo waxyaabaha asaga uu ku sugnaa ee masaayooyinka iyo waxnoocyada kale siyaadada ah taqdiirkooda iyo sharaftooda ay leeyihiin wax ka yaabeeyey ayuu addoonkii muujiyey wainjallat ilmacrakatu waxaa faydmay oo istaagay dagaalkii can nasrin buu ku soo gebagaboobay nasri iyo guul mu'asarin xoog badan oo lilmuslimiina muslimiinta usoo hooyatay eh, usoo hooyatay fazalzaluu waxay ruxruxeen aqdaama caduwihim cadowgooda gomdahooda meeshay ku taagnaayeen way jabeen macnaha wamazaquu waxay googooyeen sufuufahu cadowgooda safafyaalkiisa wa faraquu waxay kala ququbeen jumuucahu wadajirhkiisii cadowga wadajirkiisiina way kala firfirdhiyeen safafyaalkooduna way dildilaaciyeen gomdahoodiina way ruxruxeen uma intaa ka bacdi cabaru waxay gudbeen oo ay ka tallaabsadeen annahra webigii alladii kaasoo kaana ahaa yaxuulu mid kala teedoo kala dhex galay duunahum ayaga iyo wa duuna alinsiyaaxi fii bilaadi turki insiyaax inay faafaan oo ay ku sii fidaan bilaadii turkiga webigii dhex taagnaa ee kala teeday kaasay kadib ka gudbeen waay fumaydkaa kadib cabaruu way ka tallaabsadeen annahra aladii webigii kaana yaxuulu ahaa mid kala teeday duunahum ayaga iyo wa duuna insiyaax inay faafaan oo ay baxaanay ku faafaan fii bilaadi turki oo wayamnacuhum ka mancinahayay min alindifaaci inay horay ugu sii socdaan naxwa ardi siin dhulka siin dhankeeda shiinaha iyo inay meesha ugu sii socdaan webigii hortaagnaa iyo waydaali inay gudaha usii galaan fii mamlakati suqdi mamlakada lagu magacaabo suqd suqdi waa mandaqa ku taala fii awsati aasiya aasiya dhexdhexaadkeeda nimanka eeshiyaanka dhexdooda inay u sii gudbaanay horay u sii galaan webigii hortaagnaa iyo ciidankii kii markaa iska leexiyeen wamaa in cabara ma uusan gudbinba alqaa'idu alcadiim horseedihii iyo hoggaamiyihii weynaa annahra waa rabiice webigii maba uusan gudbinba wastaqarad kuma sugnaanin qadamaahu gomdihiisa calaa dafatihi aaniya dacalkiisii labaad webiga dhinaciisii labaad ee qaybta kale ahaa lugihiisii kuma istaageen xataa baadara ilaa uu degdegay ilaa uu u degdegay fatawada'a wuu weyse qaatay huwa asaga iyo wa junuuduhu ciidankiisa min maa'ihi webigaa biyihiisay ka weyse qaateen fa axsanuu waxay qurxiyeen oo ay wanaajiyeen alwuduu'a weyse se fiican bay u weyse qaateen wastaqbaluu lqibla qibladiibay qaabileen wa salluu waxay tukadeen rakcatayni laba rakacadood shukran lilaahi shukri ilaahay dartii subxaana wa tacaala ayagoo ilaahay u shukrinaya ilaahii waahibi nasri guusha siiyey allihii guusha u hibeeyey bay u weyse qaateen dartii waysqaadka u qurxiyeen qiblada ay la qaabileen laba rakcadoodnay u tukadeen ayagoo rabbi ku shukrinaya uma ka bacdi kaafa'a wuu abaalmariyey alqaa'idu اlkabiiru hoggaamiyihii horseedkii weynaa ghulaamahu addoonkiisii faruukhan faruukh ahaa ayuu abaalmariyey wuxuuna ku abaalmariyey calaa xusni balaa'ihi wacdaraha uu dhigay weynaanteedii wanaaggeeda sidii fiicnayd ee uu u halgamay yuu abaalgud siiyey muxuu ku abaalmariyey fa actaqa wuxuu coreeyey raqabatahu qoortiisa bax buu yidhi cor baa tahe wa qasama lahu wuxuu u qeybiyu wax ka siiyey nasiibahu nasiibkiisa iyo qaybtiisa oo min alghanaa'imi alkabiirati ghaniimadii weyneed alwafiirate faraha badnayd qaybtuu ku lahaana wuu siiyey uma kabacdi zaadahu wuxuu uga ziyaadiyey rabiic min cindihi agtiisa shay-an kaiiran shay fara badan oo u ziyaadiyey wixii qayb lahaan uu ahaana wuu siiyey wuxuu kaloo agtiisa ka siiyey wax fara badan oo intii la siiye ka badan lam taul lam tatul ilxayaatu noloshii ma aysan dheeraanin bacda daalika alyowm maalintaa ka bacdi alablaji ee iftiinka badan alagari ee caddayd maalintaa iftiimaysay garada u saaxiibka ee aad u caddayd macnaha waa maalintaa farxadda iyo guusha ay ku jireen birabiic ibni ziyaad alxaarifiy noloshiisu ma aysan dheeraanin xayu meel waafaahu اlأjalu ajashii ay asiibtay soo waafaqday ajashi almaxtuumu loo gooyey oo loo qoray bacda sanatayn itnayn laba sano kadib min taxqiiqi xulumihi xulumkiisii iyo wuxuu isaga malaynayey riyadiisii xaqiijinteedii xaqiiqowdeedii ka bacdi laba sano xulumkiisii alkabiiri ee weynaa ee ahaa inuu inuu mtaqaanaa nasriga iyo guushaa helo noloshiisana uu ku soo khatimo inuu webigaa gudbo laba sano markay arrintaa ka soo wareegatay kadib waa u dhinto ajashi baa u timid famadaa wuxuu aaday rabiic ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa raadiyan mardiya raadiyan asagoo raalli ah mardiyan lagana raali yahay ama alfata albaasilu taasi waxaa noogu dhammaatay waa rabiic ibnu xaari eh, rabiic ayaa qisadiisii oo lagu soo bilaabay waana saan tilmaamay ninkii saxaabiga ahaa ee ma aha rabiica aan annagu rabna inaan ka hadalno waa noo soo socdaa waa uu dhintay isagoo raalli ah buu rabbi xaggiisa aaday lagana raali yahay yaa soo haray ama alfata albaasin wiilkii dhallinyaraha ahaa ee libaaxa ahaa ashujaa ashujaac ee geesiga ahaa faruuq faruq la ohan jiray faqad caada wuxuu ku soo laabtay ila almadiinati almunawara madiinatu munawara magaaladii madiine ayuu dib ugu soo laabtay yaxmilu macahu asagoo xambaarsan yaxmilu asagoo sita ama xambaarsan oo wata macahu macigiisa sahmahu qaybtiisii alkabiira ee weyneed oo min alghanaa'imi haniimo ah qaybtiisii faraha badneed ee khaniimada asagoo wata ayuu madiina ku soo laabtay iyo iyo walhib iyo walhibata hibadii hibadii asagoo wato hibadaasoo asakiyata sakiyada ahayd hibada sakhiyada macnaha waxaa loola jeedaa waa hibadii deeqsinimada ahayd allatii taasoo wahabahaa uu u soo hibeeyey uu soo siiyey lahu asaga qaa'iduhu hogaamiyihiisii alcadiimu ee weynaa ee rabiica wayaxmilu wuxuu xambaarsan yahay uu sitaa fowqa daalika intaa wax ka sarreeyo ah xuriyatahu xorriyadiisii alkhaaliyata ee qaaliga ahaa waayo markuu baxaya addoon buu ahaa markuu soo laabtayna asagoo xorriyaddiisii la siiyey oo rabiic mar allaala markuu arkay ninkan xusni balaa'ihii mukaafa'adii abaalmarka uu u siiyey inuu qoortiisii xoreeyo taasna wuu wataa waa xorriyad ayuu wataa haali ah iyo wa dikriyaatihi dikriyaadkiisii sharafooyinkiisii alghaniyata ee hanigaae deeqtoonaa birawaa'ici اlbuطuulaati geesinimida rawaayicdeeda iyo quruxdeeda dikriyaal hani ku ah ayuu haddana wataa uu la soo laabtay almukallalata taasoo taaj ahaan loogu geliyey madaxana loo geliyey oo lagu taajeeyey waxaa taaj markaa looga dhigay oo lagu taajeeyeyna waa biqubaari lwaqaaci waqaa'ici dhacdooyinka waa dagaallada boorkooda waayo mar allaala marka dagaal dhaco boor iyo dhas baa meesha ka soo baxaa taas ayaa mamlaka looga dhiga mukallalo looga dhigo lagu qurxiyey oo taajkii madaxa loo gelinaayey ay tahay boorka meelaha dagaalkuu ka soo helay kaana wuxuu ahaa faruukhu faruuq xiina wakhtigii habada uu soo galay madiinata rasuulillaahi rasuulka alla magaaladiisa sala allahu calayhi wasalam shaaban dhallinyaro buu ahaa mawfuura ashabaabi dhallinyaronimadiisu ay buuxdo dafaaqa alxayuuyati dhallinyaronimadiisuna ay burqanayso waa dafaaqa waxaa burqanahayay xayowyadiisa macnaha waa dhallinyaronimadiisana ay markaa burqanayso saasuu markaa ahaa mumtali'an la buuxiyey futuwatan dhallinyaronimo iyo wa geesinimo labadaba dhallinyaronimo iyo geesinimo labadaba mumtali ka ah oo markaa ka buuxa wa kaana wuxuu ahaa faruuq yakhtuu mid ku tallaabsanahayey naxwa alaaثiina min cumurihi da'diisa sodomeeyo markaasaa wuxuu sii gelahayay da'diisa xaggeeda sodomeeyo oo soddon sano ayuu markaa galay waqad cazama wuxuu goostay uu go'aan ku gaaray faruukh calaa an yattakhida inuu u samaysto linafsihi nafsadiisa mansilan guri yastaqiru fiihi uu dego inuu guri iibsado gurigaana uu markaa dego iyo wa zawja xaas yaskunu uu u xasilo ilayha xaggeeda gabarna inuu guursado gurina uu iibsado asagu dego taasuu go'aansaday fa bataaca wuxuu gatay daaran daar oo min awsadi duuri lmadiina magaalada madiina guryaheeda iyo daaraheeda kuwa awsadke ugu fiicfiican ah ayuu markaa iibsaday wakhtaara wuxuu doortay imra'atan gabar raajixata alcaqli caqli sare leh caqligeeda raajix uu yaho koreeyo kaamilata alfadli fadligeedana uu dhammaystiran yahay oo kaamil ah saxiixata addiini diinkeeduna uu saxiix yaho si fiican diinta u haysata tuqaaribuhu u dhow asaga fi sinni xagga da'da gabar aan xoogna uga yarayn xoognaaan uga weynayn laakiin xagga da'da tuqaarib asaga la'ah ayuu guur ayuu doortay waqtarana bihaa wuuna la xiriiray macnaa wuu aroosay waayo waqtarana biha waa uu guursaday nacima wuu nimcaystayoo wuxuu ku nimcaystay faruuq bidaarihi daartiisa allatii taasoo akramahu allaahu ilaahay uu ku karaameeyey bihaa ayada walaqiya wuxuu kala kulmay fii suxbati zawjatihi xaaskiisa la saaxiibitaankeeda iyo mar allaala markuu u soo aqalgalayna wuxuu kala kulmay min hanaa'ati اlcayshi nolosha tan u fiican nolol hanaa'a wuxuu kala kulmay min hanaa'ati اlcayshi nolosha hanaa'adeedii bogaadsigeeda waa fiicnaanteeda wa طiibi اlcishrati iyo la dhaqan fiican gabadhiina dhaqan fiican buu ka helay iyo iyo wa nadaarati اlxayaati nolosha iftiinkeedii dhalaalkeeda fawqa maa wax ka sarreeya kaana uu ahaa yarjuu mid rajeeyo ya'malu yodidiilsada wuxuu isdhahaya guriga iyo naagta waad ka helaysaa oo wanaag ah wax ka badan oo ka sarreeya ayuu ka helay dabeecaddeeda dhaqankeeda cushradeeda iyo wixii markaa la mid ah laakiin laakina laakiinse tilka daara daartaas ayada ah alcaamirata ee camiran ee lasoo camiray calaa kulli maa tawaafara wax allaala wixii tawaafar ah calaa kulli maa tawaafara ayadoo laga buuxiyey calaa kulli maa shay kastoo tawaafara laga buuxiyey lahaa ayada oo min masaayaa ziyaadooyin ah wax ka maqan uusan markaa jirin macnaha iyo wa tilka zawjata xaaska alsaalixati ee hagaagsanee fiican calىa kulli maa xabaahaa ayadoo ay jirto wax walba uu siiyey allaahu alle oo min kariimi shamaa'ili dabeecadaha fiicfiican wa jaliili lkhasaa'ili khisladaha iyo wanaagyaalka kuwooda waaweyn ah gurigaa fiicanee wax kasta yaala iyo gabadhaa saalixaddee shamaa'isha iyo kariimada fiican ee akhlaaqda alla siiyey lam yastatiicaa ma aysan awoodin waxay awoodi waayeen an yataallada inay ka guulaystaan calaa xaniini alfaarisi fariskaa hilowga u qabay hilowga uu qabay faariskii almu'mini ee mu'minka ahaa ilaa khawdi almacaariki goobaha dagaalkiinuu dhex timbado way awoodi waayeen inay beddelaan oo raaxada guriga iyo gabadha raaxadeeda ay ka reebaanay ka celiyaan xaniinka uu u qabay jihaadka iyo inuu xawdka macaarigtuu dhex dabaasho iyo wa shawqihi hilowgiisa uu u qabay ilaa samaaci waqci nisaali caaradda seefta ku dhicitaankeeda cala nisaali seefta dusheeda kale ay ku dhacdo labada seef markay isku dhacaan shanqarta ka soo baxaysa inuu mar kasta maqlo shooq hilowbuu u qabay taana way ka qaalib inay ka qaalib noqdaan way awoodi waayeen iyo wawalacihi jacaylkiisii biisti'naafi inuu jadiidiyo ee dib uu u bilaabo aljihaadi fii sabiili اllaahi dagaalka ilaahay jidkiisa lagu dagaalamayey fakaana faruq wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo taradadad ay ku soo laalaabata fi lmadiinati magaalada madiina akhbaaru intisaaraati juyuushi اlislaamiya jeedasjeeshkii iyo ciidankii islaamiga ahaa intisaaraadkooda iyo guushoodii akhbaartooda mar kastay soo gaartay ku soo laalaabata madiina juishkaasoo alghaaziyati duulay fii sabiili illaahi ta'ajaja ta'ajajat waxaa huraysay ashwaaqahu shawqa uu u qabo ila aljihaadi dagaalka washtadda waxaa darnaanahayey xaniinuhu hilowgiisa ila alistishhaadi inuu ku shahiida meesha xaniinka hilowgu markaa u qabo wa fii daati yawmin maalin maalmaha wa fii daati yawmin min ayaam maalin maalmaha u saaxiibka ah oo min ayaami اljumaca jumco maalmaheeda ah wa fii daati yawmin maalin maalmaha u saaxiibkaa oo min ayaami اljumaci jumco maalinteedii ay tahay samica wuxuu maqlay faruukhu faruuq wuxuu maqlay khatiiba almasjid الnabowiy masaajidka nebiga khatiibkiisa oo yazufu u daadinaya yazufu ayuu maqlay u hadiyeynaya u sheegahaya lilmuslimiina muslimiinta bushraa intisaaraati juyuush اlislaamiya bishaaradii guushii ciidankii islaamiga ahaa fii akar inay ku guulaysteen wax ka badan min maydaanin maydaan wax ka badan fii akara min maydaanin hal meel wax ka badan guushoodii wayaxudu buubaabinahaya annaasa dadka cala aljihaadi fii sabiili illaahi inay dagaalka ilaahay jidkiisa loo dagaalamo dadka ku buubaabinaya wayuragibuhum jeclaysiinaya filistishhaadi inay ku soo istishhaadaan meesha ictizaazan lidiinihi cizayn ilaahay diintiisa darteed iyo wabtigaa'an dalab limardaatihi raadi ahaashada alla ay dalbayaan facaada farruquu soo laabtayoo masaajidkiibuu khudbadii ka soo noqday ilaa beytihi gurigiisiibuu u soo laabtay waqad caqada asagoo go'aansaday alcasma go'aan waqad caqada asagoo gaahay oo guntaday alcazma go'aan ah cala alindiwaa'i inuu ku biiro taxta raaya calan hoostiisa oo min raayaati lmuslimiin muslimiinta calamadooda ka mid ah muslimiintaasoo almuntashira faafahaya oo baxaya taxta kulli najmin xiddi kasta hoostiisa macnaa nejmi kasta iyo nin kastoo horseed ah calanka uu hayo hoostiisa inuu baxo wa aclana wuxuu u sheegay casmahu go'aankiisa haadaa ee kaa ah lisawjatihi naagtiisa faqaalad waxay ku tidhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow liman tataruk liman ta liman tatarukunii yaad iiga tegaysaa bay tidhi haddaad adiga baxdo yaa igu dhaafaysaa wa tatruku yaad uga tegaysaa haada aljaniin jiniinkan ee kan ah waa canuga caloosha ku jira uur bay qaaday alladii kaasoo axmiluhu aan ku sido bayna jawaanixay labadayda dhinac ilan calooshuu ku jiraa feerahayga dhexdooda jiniinka janiinka ku jira yaad nagu dhaafaysaa bay tidhi fa anta rajulun qariib nin qariib ahoo kooytaad tahay can ilmadiinati magaalada madiina laa ahla laka fiiha walaa cashiira ehel aad ku leedahay male tol kuu sugnaadayna ma lehe yaa igu dhaafaysaa haddaad baxdo gabarh keligeedaan ahay xaamilaan ahay waa dhali karaa hooyadaa ma joogto aabbahaa ma joogo yaad iiga tegaysaa fa qaala wuxuu yidhi atarukuki waxaan kaaga tegayaa lilaahi wa rasuulihi ilaah iyo rasuulkiisa uma intaa ka bacdi inii anigu ini uma intaa ka bacdi inii anigu buu yidhi khallaftu waxaan kuu dhaafay oo aan kuu dhaafayaa laki adiga alaaثiina alfa diinaarin soddon kun oo diineer ayaan kaaga tegayaa jamactuhaa aan ka soo urursadoon ka helay min khanaa'imi alxarbi dagaalka khaniimooyinkiisa ah fasuuniihaa ilaali lacagta wahammariihaa maal gasho tahmiiri oo dhali macnaha wax kale ha sii dhasho badi macnaha وanفiqii minhaa waxaad ku nafaqaysaa calaa nafsiki nafsadaadii وawaliidiki canugaaga bilmacruufi si macruuf ah xataa acuuda ilaa aan kuu soo laabto ilayki xaggaaga saaliman anigoo bed qaba haaniman haniimana wada soddonkaa kun maal gasho biisha adii canugaaga ow amase yarsuqanii uu igu arsuqa allaahu ilaahay ashahaadata shahiidnimo allatii taasoo atamanaahaa aan tamaninayoon jeclaysanayo uma wadacahaa kadib xaaskiisii buu sagootiyey wamadaa wuxuu u dhaqaaqay ilaa gaayatii hortiisa haayadii ujeeddadii uu u socday wadacati way dhashay asayidatu sayidadii waa gabadhii arrasaana rasaanada ahayd gabadha rasaanada waxaa la yidhaahdaa waa gabadha caqliga u saaxiibka ah waa mar'ada aadkay aadka u qiimaha badan gabadhii noocaas ahaa waxay dhigtay xamlaha uurkeedii macnaha way dhashay waay bacda raxiili zawjiha ninkeeda safarkiisii kadib bibidcati ashhurin dhowr bil ka bacdi way dhashay fa iidaa huwa ghulaamun waaba wiil gabar ma dhalin wiil bay dhashay mushriqu lwajhi wejigiisu iftiimahayo wiil qurux badan xulwu xulwulqasamaati quruxdiisuna ay macaan tahay raa'icu lmujtalla midka mujtalliga ah ee wax fiirinayana u iftiimaaya ee soo jiidanaya cunug noocaasee markaa dhashay fa farixad way ku faraxday bihi asaga faraxan farxad cadiiman oo weyn kaada sigtay yunsiihaa inuu hilmaansiiyo firaaqa abiihi maqnaashaha aabbihii aabbihii maqnaashihiisii firaaqiisa jacayl iyo farxad sigtay inay ilowdo taasay ku faraxday wa aطlaqad waxay u bixisay calayhi asaga isma magac rabiicata rabiica ah waa rabiicu ra'yi haddan qisadiisii sidii ay tahay rabiici meeshay ka bilaabatay canug rabiic la yidhaahdo rabiica ayay markaa u bixisay baddad waxaa ka soo daahiray oo ka soo muuqday cala algulaami asagiiri canugaa yar calaamaatu najaabati fariidnimada calaamaadkeeda mundu nucuumati adfaarihi laga bilaabo intuu yaraa waa ciddiyaalkiisu intay jilicsanaayeen wadaharaad waxaa ka soo ifbaxay amaaraatun calaamaad الذakاaء waa fariidnimada iyo garaadka iyo caqliga calaamaadka fيi أfعaalihi وaأqwaalihi waxa uu samaynayay hadalkiisa nin daki ah oo caaqil ah amaaraadkiisii calaamaadkiisii baa ka soo muuqday faأslamtu waxay u dhiibtay ummuhu hooyadii ilى اmucalimiina mucalimiinta dadka waxbara وawsadhum waxay kula dardaarantay bian yuxsinuu inay wanaajiyaan tacliimahu waxbaritaankiisa si fiican canug waxa laygu barabay tiri eh, wastadacat waxay ugu yeertay lahu asaga almu'adibiina kuwa wax edbiya dadka wax barbaariye edbiya waxadathum waxay ku guubaabisay ayaguna calaa an yuxkimuu inay sugaan ta'diibahu edebtiisa ilaan cilmi aan edeb lahayn faa'iida ma laha sidaa darteed cilmigana ha barto iskuulka ha ka soo barto idinkana aadaabta bara saasay markaa tiri famaa labita maba ka soo wareeganba kaiiran wax badan xataa adqana ilaa uu sugay ee uu bartay alkitaabata qoraalka iyo alqiraa'ata akhrinta waayo canugdaki a u ahaa isla markii qoraalkii akhrintii buu bartay uma kabacdi xafida wuxuu xafiday kitaab allahi caza wajal waa qur'aankee kitaabkii alla ayuu xafiday wajacala wuxuu gudagalay galay yuratiluhu inuu ku aqrinayo nadiyan asagoo cusub ariyan nadiyan asagoo qoyan ariyan oo cusub kamaa unzila sidii loogu soo dejiyey oo kale calaa fu'aadi muxamedin nebi muxamed laabtiisa salawaatu اllaahi wasalaamuhu calayh habkaas inuu u akriyey ayuu guda galay wawaca wuxuu xafiday rabiic maa tayasara lahu wixii u fududaaday oo min xadiidi rasuuli illaahi rasuulka alla xadiiskiisa sala allahu calayh wasalam wastadhara waxaa ka soo baxay ama uu bartay dhe min kalaami alcarabi carab kalaamkoodii hadalkooda maa yaxsinu wax u fiican bimidlihi asagoo kale an yastadhira inuu ka barto inuu ka xifdiyo uu ka barto wax u habboon ayuu ka bartay wa carafa wuxuu ogaaday min umuuri اdiin diinka umuurihiisa maa yanbagii wax habboon an yacrifa inuu ogaado ama uu barto waqad adaqat waxay ku shubtay umu rabiica cala almucallimi waladiha wiilkeeda macallimiintiisa iyo wa kuwii edbinahayay almaala xoolay ku daadisay waljawaa'iza iyo abaalgudyaal iqdaaqan ku shubid way siisay macnaha waayo saasaa loogu talagalo macallinka canugaaga waxbarahaya qiimo weyn buu kugu leeyahay lacag looma fiiriyo in allaala intaad kari kartaa laga farxiyaa jawaa'is iyo abaalmar iyo maal bay isugu dartay iqdaaqan ku qubid fakaanad waxay ahayd kullamaa mar kasta ra'athu ay ku aragta wiilkeeda yasdaadu cilman inuu cilmi u kordhahayo taziiduhum waxay u kordhin jirtay mucallimiintii biran wanaag iyo ikraaman karaamayn waxun bay u laabaysaa mar walba mar walba waxbay siinaysaa ilan macallinka laftigiisa waa ducaynayaa canugiina cilmigiisii baraku noqonaya wa kaanad waxay ahayd tataraqabu mid la sugtaa cawdata abiihi alghaa'ibi aabbihii maqnaa soo noqoshadiisa yay la dhowri jirtay wa tajtahidu waxay ku dadaali jirtay fii an tajcalahu inay ka yeeshay ka dhigta canuga qurata caynin ilqaboobsi lahaa ayada iyo walahu asagaba asaga waa aabbihii iyo ayada ilmo ay cunug ay ku indhaqaboobsadaan inay ka dhigto yay ku dadaashay laakinna laakiinse faruukan faruuq oo wiilka aabbihii ahaa daalad waxaa dheeraatay haybatuhu maqnaashihiisa aad buu u maqnaaday uma kabacdi tadaarabat اlaqwaalu fiihi hadalladiibaa isbaraanbaray tadaarab waxaa isgaraacay oo issoo tartaray hadallada asaga laga soo sheegaayo faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen innahu waa faruuqe waqaca wuxuu ku dhacay asiiran asagoo qafaal ah fii aydi alacdaa'i cadowga gacantooda waa la taxaabtay wa qaala alaakharuuna kuwo kale waxay dhaheen innahu asagu maa zaala kama uusan zuulin weli aliiqan inuu xor yahay nin aliiqahoo daysan yuwaasilu ljihaada dagaalkana xidhiirinaya weli dagaalkii buu wadaa waa qolo labaad wa qaala fariiqu haaliun koox saddexaad waxay dhaheen caa'idun ka soo laabatay min saaxaati alqitaal goobihii dagaalka innahu faruukh naala wuxuu gaaray ashahaada shahiidnimuu gaaray waa shahiiday allatii tamannaaha uu jeclaa fatarajaxa waxaa rajax noqday oo xoog badiyey haada alqowlu qowlkaa asagaa alakhiiru ee dambe ayaa raajax ka noqdoo lagu kalsoonaaday cinda um rabiica rabiica hooyadii agteeda qowlkaasaa laga rajaxay liinqiطaaci akhbaarihi go'itaanka har akhbaartiisa ay go'day darteed waayo akhbaar baa laga heli lahaa hadduu ninkaa noolaan lahaa faxasinad way murugootay calayhi dushiisa xusnan murug amadba xanuunjisay fu'aadaha laabteeda murug xanuun ku abuurtay oo xanuujisay murjisay oo jicisay laabteeda ayay u murugootay uma اxtasabatu cinda allaahi alla agtiisay uga ajir xisaabsatay kaana rabiica rabiica wuxuu ahaa yowma idin maalintaa qad ayfaca mid bislaaday oo wiilkii wuxuu noqday ayfac waxaa loola jeedaa wuxuu gaaray waa xilligii buluuqu u dhowaa inuu qaangaaro canug yaroo dhallinyaroo markaa bislaaduu ahaa wakaada uu sigay yadkhulu inuu galo fii madaakhili shabaabi dhallinyaranimada madaakhilkeedii albaabkeeda faqaala annaasixuuna dadkii naseexeeyayaasha ahaa ayaa waxay u dhaheen liummihi hooyadii haa huwa da rabiica rabiica waa kana qad istakmala wuxuu dhamaystirtay ee uu kaamishtay maa yembaqii wax u habboon lifatan wiil dhallinyaroo milihi asagoo kalea an yastakmilahu inuu kaamishado ee uu dhammaystirto oo min alqiraa'ati aqrin ah wazaada wuu ziyaadsaday oo calaa aqraanihi dadka la da'diisa ah ee asaga la midka ah waxbaa waxbuu ziyaadsaday oo waxbaa u dheer faxafida qur'aana qur'aankii buu xafiday wa rawa alxadiia xadiistiina wuu wariyey hooyadii bay la hadlayaan falow takhayarat haddaad u dooran lahayd ka waran bay dheheen lahu asaga xirfatun shaqo oo min alxirafi shaqooyinka ka mid ah qur-aankii iyo wixii wuu bartaye haddaad meel shaqo geysidood makaanig iyo waxa uu kuu barto ama sida arqaanka loo talo iyo wax lamida ila xirfaddu waa shaqo shaqada ka mid ah haddii aad u doorato ka waran fa innahu asagoo laa yalbahu daahi maayo an yutqinahaa inuu tadqiiniyo uu bartuu sugo oo wayunfiqa uu nafaqeeyo calayki adiga wa calaa nafsihi nafsadiisa mimaa tadurruhu waxa uu ka helo oo ay ku soo qubaan shaqada oo min khayrin lacag ah ka waran bay dhaheen qur bartay diin bartay shaqo geey waayo shaqada lacagta uu ka helo adna wuu kugu anfacayaa ilayn aabba ma laha oo ma joogo adna ninkuuma joogo intaa kabacdi bacdi faqaalad waxay tidhi as'alu اllaaha ilaahay waxaan weydiisanayaa an yukhiira inuu u dooro lahu asaga maa fiihi salaaxun wixii wanaag ugu jira macaashihii noloshiisa iyo wa macaadihi aakhiradiisana ilaahay baan u tala saartay bay tihi canugayga ilaahay ha waafajiyo meeshii qayb ugu jiro adduunya aakhirada ah. ina rabiicata rabiica qad ikhtaara wuxuuba u doortay linafsi nafsadiisa alcilma inuu cilmi barto xirfadahan iyo waxaan la sheegaayey inuu iska daayo yuuba ilaahay waafajiyeyba wacazama wuxuu goos wuxuu goostay calaa an yaciisha inuu noolaado mutacalliman asagoo waxbaranaya wa mucalliman dadkana waxbarahaya barahaya mamtadat bihi alxayaa intii noloshiisu jirtana inuu caalim iyo mutacallim noqdo madaa wuu soo dhaqaaqay rabiicatu rabiica fii ariiqi lati wadadii buu ku soo dhaqaaqay ikhtadaha uu u jeexay linafsi nafsadiisa hayra waanin asagoon ka laalaabanayn walaa muqasirin kana gaboodfalaynin asagoon caajis iyo nicitaan iyo culays labadaba aysan ku sugnayn wa aqbala wuxuu qaabilay calaa xalaqaati alcilmi goobaha iyo xalaqaadka cilmiga lagu barto allatii taasoo kaana ahaa yaskharu mid buux dhaafiyey bihaa ayada masjid اmadiinati magaalada madiine masaajidkeeda waa masaajidka nebiga kamaa yuqbilu eh, kamaa yuqbilu aلdanaau midka ooman suu u qaabilo oo kale calى اlmawaarid اlcidaabi mawaaridda iyo ceelasha biyaha laga arooro biyaha macaan walazima wuxuu laasimay rabiic albaqiyata albaaqiyata intii hartay oo min asaxaabati alkiraami saxaabadii karaamada lahayd ah wa calaa ra'sihim uuna ugu horeeyo anas ibni maalik oo khaadimu rasuuli illaahi ah sala allahu calayh wasalam wa akhada wuxuu wax ka qaatay can iraciili kooxdii alwali ee ugu horaysay raciishii ugu horaysay ayuu wax ka bartay oo min aلtaabiciyiin xagga taabiciyiinta xaggooda wa fii muqadamatihim ragga ugu hor horeeya taabiciyiintu wax ka bartayna waa saciid ibnu اlmusayab wa makxuul الshaami wa salamat ibnu dinaar dhammaan way noo imaan doonaan qisooyinkooda halhal bay noogu imaan doonaan wawaasala wuxuu la xidhiiriyey kalaala laylihi tacabka iyo noogga habeenkii bikalaali nahaarihi maalintiisa nooggeeda hamaantoo dhan hadduu cilmi baranayo caaboo dhan haddana waa ku sii wadayaa xataa anhakahu ilaa ay caataysay oo ay tabar dhigtay aljuhdu dhibkii iyo dadaalkii ilaa asagoo dhan uu noqday mid aad u daciifay fa idaa kallama hadduu kala hadlo axadun axad fii daalika arrintaa wadacaahu uu ugu yeero ila rifqi inuu u naxariisto binafsihi qaala wuxuu odhanhayey samicnaa waxaanu ka maqalnay ashyaakhana sheekhyadeena yaquuluuna ayagoo odhanaya ina alcilma cilmigu laa yucطiika ku siin maayo bacdahu qaybtiisa ilaa idaa acdaytahu ilaa inaad ku bixisood siisa maaane nafsaka kullahaa naftaada dhammaanteed cilmi markaad naftaadao dhan siiso yaad qayb ka helaysaa macnaha cilmigoo dhan baa lagu siinaa ma aha markaad wax kasta u hurto ood hurdo uga tagto oo aad wakhti siiso oo aad maal geliso markaabaad xoogaa ka helaysaa waay saasaan maqli jiray uma intaa kabacdi maa labia maba daahimba kaiiran wax badan xata irtafaca ilaa uu kor noqday dikruhu magaciisa nin magaciisii sareeye buu noqday wabazaqa najmuhu baa dhashay wuu iftiimay wa kahura waxaa batay ikhwaanuhu walaalihii wawlica waxaa la jeclaysiiyey bihi asaga talaamiiduhu ardadiisii wasawadahu waxaa madaxaystay oo meel sara geystay qowmuhu qoomkiisa walaqad saarad way la socotay xayaatu caalimi walaqad saarad waxay noqotay xayaatu caalimi اmadiinati caalimkaa madiina ee rabiica noloshiisa haadi'atan waadicatan mid degan oo xasilan fa shadrun qayb oo min yowmihi maalintiisii ka mid ah fii daarihi gurigiisuu ku sugan yahay liأhlihi وakhwaanihi walaalihii iyo eheladiisa yuu waxbarayaa wa aakharun qayb kale fii masjidi rasuulillaahi masaajidka nebiga alluu ku jiraa sal alla calayh wasalam limajaalis alcilmi goobaha cilmiga lagu bartiya waa xalaqaatihi xalaqaadka masaajidka walaqad madad way tagtay xayaatuhu noloshiisa mutashaabihatan ayadoo mutashaabih ah oo isku mid mid ah xataa waqaca ilaa uu ku dhacay fiiha asaga maa shay lam yakun uusan ahayn fi lxusbaani mid uu ku xisaabtamo wuxuusan filaynin ilaa noloshiisii ay ku timid ayuu ahaa nin noloshiisa mutashaabih ay tahay ay fiican tahay haadi ay tahay markaad degan tahay intaa waa qaybtiisii koowaad waa qaybtii ugu horeysay alifkeedii rabiicu ra'yi qaybtiisii labaad waa tana waa rabiicatu ra'yi qaybtiisii baa ahayd fii daati cashiyatin habeen habeenada u saaxiib ah oo min cashiyaati sayfi jiilaalka habeenadeeda ka mid ah jiilaalkii kulaylaha habeenadiisa almukhmirati dayaxna uu jiro habeen dayaxaadna ay tahayoo bil ay taalo balaqa waxaa soo gaaray almadiinata almunawara magaaladii madiine munawara farisun geesi oo fii awaaqir اlciqdi الsaadisi ciqdigii lixaad ku jira tobankii lixaad macnaha ilaan waxaan soo tilmaanay halkii ciqdi waa toban sano ciqdigii lixaad oo min cumurihi da'diisa ah ayuu ku jiraa ninkaasaa magaalada soo galay wa madaa wuxuu ku socday fii asiqatihaa xaafadaheeda xaafadihii magaalada madiinuu ku socdaa raakiban asagoo saaran jawaadahu faraskiisii qaasidan uu qasdaayo u sii socdaa daarahu daartiisa nin soo noqdayo lixdameeye lagu qiyaaso cumrigiisa haddana far saaran oo xaafadaha ah madiine dhexdhex maraaya gurigiisana u soo socdaa wahwa laa yadrii ma oga in kaanad inay tahay daaruhu daartiisa maa tasaalu midaan ka zuulin weli qaa'imatan inay taagan tahay calaa cahdihi bihaa sidii uu ku ogaa cahdigii iyo ballantiisii iyo ogaashihiisii say ahayd inay weli tahay am amase anna alayaama maalihi maalmihii qad facalat biha inay ku samaysay daartiisa ficlahaa ficiladeeda inay amar kale ku dhacay iyo inuu taagan yahay kalama oga falaqad madaa wuu iska socday alaa alaa falaqad madaa wuxuu maqnaa calaa qiyaabihi falaqad madaa waxay tagtay waxaa tagay calaa qiyaabihi maqnaashihiisa canhaa gurigiisa uu ka maqnaa alaaثuuna caaman soddon sano tagtay aw naxwan ama wax u dhow min daalika soddon sano wa kaana wuxuu ahaa yusaa'ilu mid isweyddiiya nafsahu nafsadiisa can zawjatihi naagtiisii ashaabati dhallinyarada ahayd allatii taasoo khallafahaa uuga tegey min tilka daari daarta ayada ah maa facalad maxaa ku dhacay alla gabadhii maxaa helay wa can janiinihaa jiniinkii calooshii ugu jiray canugii yaraa alladii kaasoo kaanad ay ahayd taxmiluhu mid xambaarsan oo ku sida bayna jawaanixihaa dhinacyadeeda alla canugaa muxuu noqday awadacatu ma dhashay awadacatu ma waxay dhashay dakaran wiil am unha mase gabar axayun ma nool yahay huwa am mayitun mase waa dhintay asaa isweydiinaya faraskuu saaraya gurigiis inuu raadina ma nool yahay mase wuu dhintay waidaa kaana xayan hadduu nool yahay famaa shanu muxuu ku sugan yahay waxaasuu isweydiinayaa wa can daalika almablaqi iyo lacagtii buu isweydiinayaa xaggeedii alkabiiri faraha badneedee weyneed alladii taasoo jamacahu uu ku dhaafo alladii xoolahaasoo jamacahu uu ka soo jamciyey min hanaa'imi aljihaadi jihaadka khaniimooyinkeedii wa tarakahu uu uga tegay wadiicatan amaano cindaha agteeda xiina madaa markuu aadahayey ee uu bacaayey mujaahidan asagoo dagaalyahan ah fii sabiili اllah maca aljuyuushi ciidankii uu raacayay alslaamiya almutawajihati ee ku socday lifatxi bukhaara bukhaara dagaalkeedii in lasoo furto iyo wa samarqanda meesha lagu magacaabo iyo wamaa jaawarahumaa wixii markaa daris la ah lacag markaad aadaysay lacagtii gabadha aad u dhaaftayna xaalkeeda waa maxay taas way su-aalay walaqad kaanad waxay ahayd aziqat lmadiinati magaalada madiine xaafadaheeda wa shawaaricuhaa iyo jidadkeeda maa tasaalu midaan ka zuulin caamiratan inay buuxdo bilgaadiina waalraayixiin dadka kallahayay dadka soo noqonaya aad baa looga baxayey dagaalka loo aadahayay qaar way soo gelahayeen qaarna way baxayeen fannaasu dadku lam yafraquu ma aysan faaruqin markaa uu soo galay madiina min salaati alcishaa'i salaadii cisho ilaa washiikan wax yar ka hor maahane in yar ka hor bay markaabay ka baxeen salaadii cishaa laakinna laakiinse axadan hal qof oo min haa'ulaa'i annaasi dadkaa ka mid ah aladiina kuwaasoo marra uu soo maro bihim ayaga lam yacrifu ma yaqaano walam ya'bah wax dan ah oo lahu asaga ay ka gelayaanna ma jiro walam yaltafit ilaa jawaadihi axad milicsanaya ma faraskiisa almutahami ee la diyaariyey koorahi iyo wax kasta loo diyaariyo loo dhammaystiro faraskiisii diyaargaraysnaa qof saasuu eegaya ma leh walaa ilaa sayfihi sayftiisa almutadallaa soo raacraacda min caatiqii qoortiisa ka soo raarraacday garabkiisana qof danka galaya ma laha sababtu maxay tahay fa sukaanu lmudani magaalooyinkii dadkii deganaa alslaamiyati islaamka ahaa kaanuu waxay ahaayeen qad alifuu kuwa dumma qad alifuu kuwa hela mandara almujaahidiina mujaahidiinta mandarkooda algaadiina kallahaya ila alqitaali dagaalka fii sabiili اllah aw alcaa'idiina minhu ama ka soo noqonaya qof qof danka galaya male maalintii intaasaa baxaysaa intaana way soo gelaysaa dadkaas un baa lala moodaa asagana alqitaalu fii sabiili اllaahi aadaya aw ilcaa'idiina ama ka soo laabanaya minhu xaggiisa laakina laakiinse dalika arrintaasi kaana sababan sabab waxay u ahayd fii ihaarati xusni اlfarisi murugyada geesiga inay kacdo inay murugka ku kiciso iyo wasdiyaadi inay wasdiyaadi wasaawisihi waswaaskiisa inay wax ku siyaadiso meesha wax la hadlaaya iyo wax aaway dhahay ilaa soddon sano u maqnaaye maba jiraba wa fii maa wakti kaana uu ahaa alfaarisu geesigii ama farasfoolihii saabixan mid ku dhex dabaalanaya fii afkaarihi fikradihiisa haadihi ee taa fikirkaas isweydiinayo maadiyan iska socda yaltamisu raadinaya ariiqahu waddadiisa fii tilka alasiqati xaafaddaa ayada ah allatii taasoo caraahaa uu ku dhacay altagyiiru isbeddelka ilan wax badan baa la dhisay meeluu guri ku ka ogeyn baa guri ah wax badan iska beddelay wajada nafsahu nafsadiisa wuxuu helay faj'atan si kada ah amaama daarihi daartiisa hortaaganba suu isku weydiinaaye gurigiisii albaabkiisuu taagan yahayba waalfa wuxuu helay baabaha albaabkeedii mashquuqan oo iska furan albaabkii oo mashquuq oo saa isaga soo laaban ayuu arkay faacjalatu way ka dedejisay alfarxatu farxadii can isti'daani inuu fasax ka qaato calaa ahliha ehelka degan ilaa wax meesha degan lama oga soddon sanuu ka maqan yahay farxaddii uu farxay baa waxay dedejisay ka dedejisay inuu dhaho ma soo galaa wawalaja min albaabi albaabkii wuu iska galay wa awqala xoog buu u galay fii saxni daari daarta barandadeedii sacdigii barxadda guriga yuu horay u galay samica rabu daari ninkii guriga lahaa ayaa wuxuu maqlay dariira albaabi shanqartii albaabka albaabka dariirkiisa ee sariir albaabi dheh sariir albaabi buu maqlay shanqarta iyo jiiqjiiqda albaabka faatalla wuxuu ka soo eegay min culiyatihi culliyadiisa qol sare uu deganaa ee uu ku jiray yuu ka soo fiiriyey fara'aa wuxuu arkay fii daw'i alqamari iftiinka bisha wuxuu ku arkay rajulan nin mutawashixan garwaaxsan sayfahu sayftiisa mutaqallidan garabkana u saaran rumxahu warankiisa nin seef iyo waran wata waa kana gurigii ku dhex jiraa yaqtaximu soo jiiray xoog ku soo galay calayhi korkiisa fi leyli habeen daarahu aqalkiisa ninkii meesha degganaabaa wuxuu arkay nin noocaas ah wa kaanat zawjatuhu wiilkaa arkay naagtiisa waxay ahayd ashaabatu ee dhallinyarada ah taqifu mid taagan hayra baciidin meel aan ka fogeen can murmaa basari rajuli اlgariib meel laga arkayo ninka hariibka ee guriga soo galay basarkiisa indhihiisa meel aan ka fogeen aragti in laga arko yay taagan tahay fahabba wuu soo booday ninkii guriga deganaa muqdaban asagoo caraysan wanazala waa soo degay ilayhi ninkiibuu u soo degey xaafiyan asagoo kaba wadaninoo kaba lah wahwa yaquul asagoo dhahaya atatasataru ma isku soo qarinaysaa bijunxi leyli habeenka mugdigiisa yaa cadow allah cadowga ilaahayo kalarkuusaa uga qabtay mugdiga habeenkiisaad kusoo dhuumanaysaa miya wayaqtaximu maxoog baad kusoo gelaysaa mansilii gurigayga watahjimu waxaad soo weeraraysaa calaa xariimi gabdhahayga macnaha waxa guriga joogo dumar ah yaa soo weeraraysaa miya wandafaca wuxuu aaday naxwow dhankiisa kamaa yandaficu suu u aado u degdego alsadu addaari libaaxa wax cunka ah idaa uriida marka la doono cariinuhu abuulkiisii gurigiisa bisuu'in xumaan in lagu sameeyo nin guri libaax wax cun ah oo daari ahoo dhib badan oo dhibaato wata cariinkiisa iyo beydkiisii guriga libaaxa la yidhaahdaaye raba inuu wax dhibaato gaarsiiyo suu u soo degdego oo kale yuu ninkii xaggiisa ugu degdegay walam yadac lahu ugama tegin fursa fursad lilkalaami hadal inuu ninka hadlaba fursad uma siinin watawaaaba way isku soo boodeen kullun mid kastoo min arajulayn labada nin ka mida calaa saaxibihi saaxiibkii buu ku soo booday wacallad waxaa kor noqotay jalabatuhumaa qayladoodii wartafaca waxaa kor u baxay dajiijuhumaa buuqoodii watadafaqa waxaa ku soo ururay oo soo buuxsamay gurigii aljiiraanu deriskii cala albeyti gurigii bay soo buuxiyeen ilan qaylaa ka dhacday waa habeennimo deriskaaga waa inaad u soo baxdaa min kulli sawbin waddo kastaa looga soo baxay fa axaaطuu way koobeen deriskii birajuli اlgariibi ninkii gariibka ee musaafirka ahaa ixaaطaةa اlgul sida ay kuusha uwareeg ugu wareegsato bilcunuqi qoorta silsilada gabadha markay gashanayso say ugu wareegto oo kale yaa loogu soo wareegsaday tug baa loo maleeyaa waacaanuu way kaalmeeyeen dariskii jaaruhum dariskoodii calayh ninka korkiisa uga kaalmeeyeen fa amsaka bihi ninkii waxaa qabtay saaxibu daari ninkii daarta lahaa wa axkama wuxuu sugay uu si fiican u qabtay qabdatahu qabashadiisa su uga baxsanin calaa khinaaqihi dhuuntiisa meeshaa buu ka qabtay kuleetiga ah wa qaala wuxuu yidhi wallaahi laa uطliquka ku sii dayn maayo yaa caduwallaahi cadowgii ilaahayow ilaa cinda alwaali waaliga inaan kuu geeyo maahane ninka maaliga ahee baa madaxda meesha ka ah ayaan kuu geynayaa faqaala rajul ninkii wuxuu yidhi maa ana bicadow illah war ani cadow ilaahay ma ihi walam artakib ma samaynin demban dembi ma gelin wa inamaa huwa beyti kan gurigaygii waaye wa milku yamiinii midigtayda hanashadeedii waaye anaa leh wajadtu waan helay baabahu albaabkiisii maftuuxan oo iska furan fadakaltu waan soo galay iska kaydaa uma اltafata ilى الnaasi dadkii buu eegay ninkii wa qaala wuxuu yidhi yaa qawmi qoomow ismacuu minii war idhegaysta marka hore aan hadle haada اlbaytu gurigan beytii gurigaygii waaye sharaytu waxaan ku iibsaday bimaali xoolahayga yaa qowmi qoomkeeyow ana faruuqun faruuq baan ahay buu yidhi faruuq ninkii guriga lahaa tuug baa loo malaya lagu dhegan yahay ana faruuqun faruuq baan ahay alam yabqa ma harin miya fi ljiraani deriska baaqi kuma ahaw ma jooga miya axadun qof yacrifu faruuqan faruuq yaqaana alladii hadaa ahaa oo baxay mundu alaaثiina caaman soddon sano mujaahidan fii sabiili illah mid ilaah jidkiisa ku jihaadsan war ninkaasaan ahee aba deriskii ikasaay ma dhidhinteen wax jooga malaha miya wa kaanat waalidatu hooyadii saaxibi daar daarta saaxiibka wiilkii daarta lahaa hooyadii dhashay naaima way hurdaysaa ayada ayadaa kala saari lahayd soo maa way hurdaysaa fastayqadad waxay ku kacday caladajiiji buuqii bay ku kacday marka o tuug baa la qabtay iyo dariska isku soo baxay way soo kacday wa wa dalad waxay ka soo eegtay min naafidati culiyatiha qowladii ay deganayd ee meeshii sare ay ka deganayd daaqaday ka soo fiirisay fara'at zawjahaa ninkeedii bayba aragtayba zawjkeedii oo lagu dhegan yahay bishaxmihi baruurtiisii walacmi hilibkiisa nin waxoogaa iska tabar leh ayuu ahaa way garatay fakaadad waxay sigtay ama ay u dhowaatay tacaqidu tacaqidu eh, addahshatu inay gunudo oo ay qabato yaabka ay yaaban tahay lisaanaha carabkeeda inayba hadli weyso ayay sigtay walaakinnahaa laakiinse maa labisad maba daahinba anqaad inay tidhi dacuuh war daaya daaya dachu daa yaa rabiic rabiicow daa dachu yaa waladii canugaygo iska daa innahu abuuku aabbaha allahu akbar aabbaha waaye daa insarifuu war iska baxa canhu xaggiisa yaa qowmi waa daraskii soo soo dhoobtay yay kala diraysaa kala taga bay tihi yaa qawmi baaraka allahu calaykum allah dushiina barakeeye xada xadaari ya aba cabdiraxmaan aba cabdiraxmaan waa canugeeda waa rabiica xadaari bay tihi aayar kaadsiimo war tartiib ina haadaa midkani ee ada xadaara ya aba cabdiraxmaan ya aba cabdiraxmaan macnaha waa ninkeedii ina haadaa midkani alladii kaasoo tatasaddaa lahu kuu soo banbaxay ee ku soo aaday waladuka canugaagii waayo wafildatu kabadi kabadi kabidika waa beerkaaga gobolkiisii waaye famaa kaadad ma sigin kalimaatuhaa kelimadeedii tulaamisu inay taabtaan ama ay soo gaaraan alaadaanu dhegihii wiilkii aabbahaba xataa aqbala faruuqhu ilaa faruuquu qaabilay calaa rabiicata wiilkiisii rabiica wajacala wuxuu guda galay yadumuhu inuu saa u soo qabto uu soo dumo wayucaaniquhu uu qorqooreeyo marka canugiisii waaqbala rabiicatu rabiicana calaa faruuqin aabbihi faruuq buu qaabilay wadafiqa wuxuu guda galay yuqabilu inuu shuminayo yadayhi gacmihiisa wa cunuqahu qoortiisa wa ra'sahu madaxiisa ila wa aabbihiise wanfada wanfada waxaa yaacay ila isku soo good iyo isku dhukasho hadday bilaabatay tuug iyo maba jira soo maaha deriska wax meesha u yaal ma laha way iska yaaceen marka wanfada canhum annaasu dadkii baa iska yaacay marka way ka tageen meesha wanazalad way soo degtay umu rabiica tusallimu say u salaanto calaa zawjihaa ninkeeda calىa zawjaha ninkeedii inay salaanto alladii kaasoo maa kaanad aynan ahayn tadunnu dannan miday mala u malayso annahaa satalqaahu inay lakula kulmi doonto calىa haadihi اlardi arladan ee tan ah bacda an inqadacad markay go'day akhbaaruhu akhbaartiisa ay ka go'day muddatan muddo tuqaaribu u dhow uluثu qarn qarni ulufkiisa hal qarni saddex marka loo dhiga qayb ka mid ah oo min azamaani zamanka ka mid ah jalasa waa u fadhiistay faruuqun faruuq ilaa zawjatii xaaskiisii wuu la fadhiistay watafiqa wuxuu guda galay yuxadiuhaa inuu uga sheekeeyo can axwaalihi axwaashiisa wayakshifu uu caddeeyo uuna u fayda lahaa ayada can asbaabi inqiطaaci akhbaarihi sababtii khabarkiisu uga go'ay inuu uga sheekeeyo walakinaha laakiinse kaanat fii shuqulin shaaqilin shuqul mashquuliyaha ayada wax kala mashquulinaya fii shuqulin shuqul oo shaaqirin ka mashquuliyey can kaiirin wax badan oo mimaa yaquul wuxuu sheegaya ah dhegba uma haysa sheekadiisa waxaan uu daldalaayo wax kala ka mashquuliyey falaqad naqasa waxaa wasaqeeyey oo carawiyey calayhaa korkeeda farxatahaa farxadeedii biliqaa'ihi la kulankiisii ay ku farxi lahayd waxaa ka wasaqeeyey oo ka carawiyey iyo wاجtimaaci kulankii shamlihi biwaladihi macnaa wاجtimaaci shamlihi biwaladihi la kulanka wiilkiisii uu la kulmaayey farxaddeeda waxaa ka mashquuliyey khawfuhaa cabsideeda can غadabatihi xanaaqiisay ka cabsanaysay maxay uga cabsanaysaa calىa idaacati kuli maa awdacahu ladayha min maal wixii lacag ah ee uu u dhiibay oo dhan dayacaaddii ay dayacda ila shilin ma hayso dhammaan canugii bay ku bixisay taabay ka cabsanaysay kaanad waxay ahayd taquulu fii nafsihaa nafsadeeda mid ka dhahdaa maadaa low sa'alanii al'aan alla maxaan dhahaa hadduu hadda i weydiiye can dalika almablaq lacagtii alkabiir ee weyn alladii taasoo tarakahu amaanatan amaanaan uuga tegay cindii agtayda wa awsaanii uu ii dardaarmay an unfiqa minhu inaan ku nafaqeeyo xaggiisa nafaqaysana bilmacruufi si fiican alla maxaan dhahaa maadaa sayakuunu muxuu noqon doonaa minhu xaggiisa low akhbartuu haddaan u sheego annahu lam yabqa inaysan ka harin minhu maalkii xaggiisa shay waxba muxuu dhihi doonaa ayaqnichu miku qanci doonaa qawlii hadalkayga low asagaan u dhaho canugaagii baan ku nafaqiiyoon caano iyo wax ku siiye haddaan dhaho waxna ku baray may u qanci doonaa inanii anigu anfaqtu inaan ku nafaqeeye maa tarakahu wuxuu kaga tegay cindii agtayda calaa tarbiyati ibnihi wiilkiisii tarbiyaynteeda iyo wa tacliimihi ma ku qanci doona wahal tabluqu ma gaari karaa nafaqatu waladin canug nafaqadiisa alaaثiina alf diinaar ma ku kici kartaa waa maya say noqon doontaa arrinta ayusadiqu ma rumayn doonaa odaygu anna yadda ibnihi canugiisa gacantiisa andaa inay ka saqi badan tahay min asaxaabi daruurta daruurta roobka soo qubaysa siu asaga wax u bixinayo oo kale u ahaa canugiina xoolaa wax badan buu nafaqeeyey wa annahu laa yubqii calaa diinaarin inuusan harin diinaar walaa dirham وأنa المadiinaةa magaalada madiina kullahaa dhammaanteed taclamu inay og tahay أnnahu canuga anfaqa inuu nafaqeeyey uu ku bixiye xoolihii calىa ikhwaanihi walaalihi alaalaafa almu'alafa kumaanka kun gaarahaya arrintaasoo dhan haddaan u sheega ma qanci doona wa fii maa wakti kaanad ay ahayd umu rabiica gaariqatan mid ku maashaydsan fii hawaajisihaa maskaxdeeda haadihi hadalladaa ay ku maashoodsan tahay iltafata ilayha zawjaha ninkeedii baa soo fiiriyey faqaala wuxuu yidhi laqad ji'tuki waxaan kuu wadaa oo aan kuu keenay haddana yaa ummu rabiicata ummu rabiicay biarbacati aalaafi diinaar afar kun oo diinaar waa tanaa fa akhrijii soo bixi almaala xoolihii soo alladii xoolihii awdacathu aan wadeeca ahaan ugu dhaafay cindaki agtaada linaduma saan ugu daro haadaa ilayhi kaas aan kan ku dare waa wixii ka cabsanaysay keen baa layidhi xoolihii wixii soo haray oo wanashtari aan ku iibsano bilmaali kullii xoolaha dhammaantood bustaanan beer baanu ku gadanaynaa ow caqaaran ama guri ama dhul naciishu aan ku noolaano min hallatii waxa ka soo baxa ee faa'iide ah mamtadat bina alxayaat intay noloshu nagu jirto fatashaaqalat calayha way ismashquulisay waxaan maqlin bay iska dhigtayba fatashaaqalat canhu way iska mashquulisay xaggiisa ilan shilin ma walam tujibhu bishay waxna uma jawaabin faacaada calayha wuu ku celiyey aalaba alabkii wa wuxuu yidhi haya naakeen ayna almaal xoolihii aawey xataa aduma ilayhi maa maci ilaa aan ku daro waxaan wado faqaalad waxay tihi laqad wadactuhu waxaan dhigay xayu meel yajibu ay waajib tahay fiican tahay waajibtay an yudaca in la dhigo wase ukhriju waan kuu soo bixin doonaa laka adiga bacda ayaamin qaliil maalmo yar warhooy nasabay tiri haddaa timide maalmo yar kadib baa soo bixin doonaa in allah haddii ilaah yidhaahdo waqadaca waxaa kala gooyey sawt lmu'adini muadinkii codkiisa calayhimaa korkooda alxadiida sheekadii hadalkay isdhaadhaafsanaayeen muadinkii codkiisii baa soo dhex galay fahaba wuu soo booday faruuq ilaa ibriiqihi jalmadiisii fatawada u weyse qaatay waa salaaddii subax uma kabacdi madaa wuu soo dhaqaaqay musrican asagoo soo degdegahaya naxwa albaabi dhanka albaabka wahwa yaquul dhahaya ayna rabiicatu aaway rabiica waa wiilkiisii rabiica aaway faqaaluu waxay dhaheen dadkii guriga joogay sabaqaka wuu kaa hormaray ila almasjidi masaajidkii buu aaday mundu nidaa'i alawali aadaankii hore inta lacagta ah lacagtaa aad ku jirtay aa la baxayo yarkii wuxuu aaday masaajidkii walaa naxtasabu mana u malaynayna annaka adiga tudriku inaad gaari doonto aljamaacata jamaacada waad habsaantay jamaacad hortaabay ka bixi doontaa balaqa wuu gaaray faruuq almasjida masaajidkii fawajada wuxuu helay ana alimaama imaamkii qad faraqa inuu ka baxay washiikan mar dhow min asalaati salaadii washiik wakti dhow inuu salaadii ka baxay faadda almaktuuba waajibkii wuu iska dugtay wuxuu gutay salaadii subxeed uma madaa wuxuu aaday naxwa dariixi qabrigii xaggiisa shariifi ee sharafta lahaa waa qabrigii nebiga sal alay wasalam fasallama calaa rasuuli اllaah rasuulka alluu salaamay salawaatu اllahi wasalaamu calayh uma nfanaa wuxuu soo aaday naxwa arawdati rawdadii dhankeeda almuطaharati la dahiray ilan memberka nebiga iyo gurigiisa waxaa u dhaxaysa rawda min riyaadi اljanna magaalada madiina markaad tagto masaajidka nebiga meesha waa meel muطahira waa lagu tugtaa ilaahay baa aad loogu baryaa rawdo muطahiraa waaye weliba wuxuu yidhi maa bayna beyti wa minbari rawdaة min riyaadi اljanna waa beer beeraha jannada ka mid ah faqad kaanad waxay ahayd fii fu'aadihi laabtiisa ashwaaqun mid u hilow qabtaa ilayha xaggeeda wa xaniinun mid u hilow qabto waa isku macno ila asalaati fiiha inuu ku tukado fatakhayara wuxuu u doortay waa faruukhe linafsihi nafsadiisa makaanan meel fii rixaabihaa barxaddeeda annadirati ee iftiinka badnaydee aad u nuuraysay yuu meel u doortay uma jacala wuxuu gudagalay yantafalu inuu ku sunaysto fasallaa wuxuu ku tukaday maa shaa allah intii ilaahay doonay an yusalli inuu tukado uma kabacdi dacaa wuxuu ku yeertay bimaa dacaa wuxuu ku ducaystay dheh bimaa ulhima wixii lagu ilhaamiyey an yadcuwa inuu ku ducaysto wixii ilaahay ku ilhaamiyey inuu ku ducaysto ayuu markaa kadib ku ducaystay walamaa markii hama uu damcay bimugaadarati inuu ka soo baxo almasjidi masaajidka wajada wuxuu helay waa odaygii baaxatahu barxaddii masaajidka qad usad buux calaa raxbihaa barxaddeeda bimajlisin majlis oo min majaalis اcilmi goobaha cilmiga lagu barta ah lam yashhad lahu uusan arkin nadiiran wax la mid ah min qablo horay meel dad fara badan ay buuxaan cilmi lagu akhrisanaayo taasoo kale uusan arkin wara'aa wuxuu arkay faruukh annaasa dadkii qad taxallaquu inay xalaqeeyeen xawla shaykhin shiikh dhinacyadiisa shayki اlmajlisi majliska iyo goobtaa shiiqeedii dadkii oo saa usoo xalaqeeyey xalqatan itra xalqa xalqad baa xalqa ka dambaysaa kooxba koox xataa lam yatrukuu ilaa aysan ka tegin dadkii fii saaxatin barxadda mawdica liqadamin meel lug saaro meel qadam aad dhigta ma laha dad baa fadhiya waajaala basarahu araggiisii wuu saa ugu wareejiyey wafaruuqe fi nnaasi dadka faidaa hum dadka meesha fadhiya waaba shuyuukhun odayaal mucamamuuna cimaamadaysan dawu asnaanin da u saaxiib ah wa rijaalu rag mutawaqiruuna la weyneeyeyo mutawaqiriin oho sharaf leh tadullu ay tusayso hay-aatuhum hay-adoodii sharaftooda calaa annahum ayagu dawu aqdaarin dad sharaf u saaxiiba inay yihiin wa shubbaanun dhallinyaro kaiiruuna fara badan qad jadtaw fadhiistay calaa rukabihim jilbahooda ku fadhiya wa akhaduu qabsaday oo gacanta ku haysta aqlaamahum oo aqaduu qaatay dhacday aqlaamhum qalimadooda biaydihim gacmahooda wajacaluu waxay guda galeen yaltaqituuna inay dafaan ama ay qaataan maa yaquuluhu ashaykhu shiiku wuxuu akhrinayo kamaa tultaqatu duraru sida dahabka iyo durarka waxyaabaha qaaliga ah loo urursadee loo dafo oo kale wayaxtafiduunahu ay ku qoranayaan ama ay ku xafidayaan fii dafaatirihim buugaagtooda kamaa tuxfadu sida loo xafidoo loo ilaaliyo alaclaaqu shayga qiimaha badan annafiisatu ee qaaliga ah yay u wareegayaan wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen muttajihiina kuwa u jiheeyey oo u jeediyey biabsaarihim indhahooda ilaa xayثu yajlisu shaykhu meesha uu shiiku fadhiyey munsitiina ayagoo aamusan ilaa kulli maa yalfidu waxa uu ku hadlaya dhammaantood munsitiin munsitiina ayagoo dhegaysanayo aamusan ilaa kulli maa yalfidu min qowlin wax kasta uu ku dhawaaqayo shiirka oo qowl ah xataa intii laka anna aad u malayso calىa ru'uusi madaxyaalkooda aطayru shimbir inay saaran tahay in madaxyaalkoodu ay shimbir saaran tahay yaad moodaa wa kaana almubaliquuna gaarsiiyayaashu waxay ahaayeen yanquluuna kuwa ka soo qaadoo ka soo guuriya maa yaquuluhu shaykhu shiiku waxa uu dhahayo fiqratan fiqratan gobol gobol xadiis xadiis lafti lafti bay usoo gudbinaayeen ilaa hadda microfon baa jiraa oo dadko dhan wax maqalsiinaya marka hore maxaa jiri jiray nin mubaliqoo gaarsiiya shiika markuu dhawaaqaba waa ka daba dhawaaqa qoladaasuu gaarsiina ku kalaa ka sii qaaday qolada kaleu gaarsiinaya waa bokoroofanka saasuu marka ahaan jiray ee samaacadaha sidaa darteed waxay ahaayeen kuwa shiiqa ka guuriya waxa uu dhahaya xaraf xaraf falaa yafuutu ma dhaafo axadan axad shay-un shay oo min kalaamihi shiiqa hadalkiisa ka mid ah mahmaa kaana baciidan si kastuu u fog yahay meeshiisaa loogu geynaayey waxaawala wuxuu isku dayey faruuq an yatabayana inuu caddaysto u sugto yaa yuu yahay suurata shaykhi ninkaa shiika ah suuraddiisa qofka uu yahay inuu caddaysto yuu ku talagalay falam yuflix kuma liibaanin oo kuma guulaysanin limawqicihi macnaa uma suuro gelin mowqica uu ka fadhiya minhu iyo wa ka fogaanshihiisa canhu shiiquu ka fog laqad raacahu waxaa wanaag geliyey minhu xaggiisu aad ula dhacay waa faruuqe bayaanuhu almushriqu shayqa wax aqrinaya bayaankiisa wax caddayntiisa iftiimaysa wa cilmuhu cilmigiisa almutadafaqu ee soo burqanaya wa xaafidatuhu maskaxdiisa alcajiibatu ee yaabka badan ayuu aad ula yaabay taasaa rawci gelisay ama way cabsi gelisay ama aad buu ula dhacay waadhashu waxa wareeriyey oo kale uu la yaabay khuduucu nnaasi dadka say u khuduucayaan bayna yaday shiika hortiisa wamaa huwa kama soo wareegan baxa ilaa qaliil wax yar maahane xataa khatama ashayqu ilaa shiika uu soo gebagabeeyey ee uu khatimay majlisahu majliskiisii wanahada wuu hinqaday waaqifan asagoo taagan fahabba annaasu dadkii baa booday mutajihiina inay aadahayaan naxwu shiiqa dhankiisa kulli dadkii dhanka shiiqay soo aadeen watazaaxamuu way soo ciriiriyeen calayhi shiiqii korkiisa wa axaatuu bihi way soo koobeenoo way ku soo wareegsadeen oo andafacuu way la soo baxeenoo way soo socdeen waraa'ahu gadaashiisa yushayicuunahu ayagoo soo sagootinaya ilaa khaariji اlmasjidi ilaa masaajidka bannaankiisa wa hunaa iltafata macnaha faaruq way u suurageli weyse inuu shiika arko wahunaa meeshaa iltafata wuu milicsaday faruuq ilaa rajuli nin kaana ahaa yejlisu mid fadhiya bijaanibi dhinaciisa faruuq nin dhinkiisa fadhiyo isagu eegay wa wuxuu dhahay qul lii ii dheh birabbika rabbigaa baan kugu dhaariyeye ii sheeg mani sheekh shiik waa kuma shiiqan wax akrinaya waaye faqaala rajul ninkii wuxuu yihi bistiqraab asoo aad ula yaaban awlasta min ahli اmadiina madiina ma deganid miya adi reer madiina maba tihid miya faqaala faru xirbalahaa waa ahay faqaala rajul ninkii wuxuu dhahay wahal fi lmadiinati magaalada madiina ma ku jiraa rajul waaxid oo laa yacrifu sheeka sheeqan aan aqoonin hal nin oo sheeqan aan ka seen maba jire see wax u wadaa faqaala faruuq wuxuu yidhi acdirnii war ii cudurdaar in kuntu haddaan ahay laa acrifu midaan garanay faqad amdaytu naxwan waxaan ka tegey wax u dhow min alaaثiina caaman soddon sano oo waxaan jiray baciidan meel ka fog can almadiinati madiina walam acud ilayha ma ku soo noqonin ila alamse xalay maahane halay xalay baan imid manaha faqaala rajulka wuxu dhaha laa ba's dhib ma laha ijlis fariiso ilaya qaliil wax yar uxadiuka aan kaaga sheekeeyo can shayqi shayqe uma qaala wuxuu yidhi ina shayqa shayqan istamacta aad dhegaysatay ilayh xaggiisa waa sayidun waa madax ama sayid oo min saadaati taabiciyiin taabiciyiinta kuwa ugu waaweyn ah wa calamun waa caalim ama waa buur oo min aclaami muslimiin muslimiinta caalimiintooda ama buurahooda ka mid ah wahwa muxadiu madiina madiinati waa magaalada madiine muxadidkeedii wa faqiihuhaa magaalada madiine faqiiheedii waaye wa imaamuhaa imaamkii madiine waaye cala araqmi aydoo ay jirto min xadaaati sinihi asagoo da'yar faqaala faruq wuxuu yidhi maa shaa allah laa quwata ila biاllah ma shaa allah laa quwata ila biاllah faatbaca arajul ninkii wuxuu raacsiiyey hadalkiisa yaquul asagoo odhanaya haddana wa ina majlisahu majliskiisa yadum waxaa isku soo dumoo yimaada kamaa ra'ayta saad aragtay maalik ibnu anas waa imaamu maalik wa abu xaniifa nucmaan waa imaam abu xaniifa wa yaxya ibnu saciid اlansaari wa sufyaan اthawri oo shiikh weyn ah wa cabdiraxmaan ibnu camr alawsaaci wاleyth bin saciid waغayrihim wagayrihim raggaasaa soo fadhiista majliskiisa faqaala faruq wuxuu yidhi hayra anaka laakiin adiga hadal bura inuusu dhex geliyo hayra anaka falam yutix uma suuro gelin oo ma siinin lahu e, faruuq arajul ninkii fursatan furso liitmaami kalaami hadalkiisa uu ku dhammaystirto faruq wuxuu damay inuu soo dhex galow dhaho hayra annaka hadalkalu soo waday laakiin adiga fursadba ma la siinine hadal kala haddana la raacsiiyey wa ardafa wuxuu raacsiiyey ninkii yaquul asagoo dhahaya wahwa fowqa daalika intaa waxaa ka sarreeya kullihii dhammaan sayidun inuu yahay sayid kariimu shamaa'ili dabeecad fiican muwada'a alaknaafi naxariis badan aad u naxariista muwaطi aknaaf waa garbihiisu ay jincan yihiin waa naxariis badan sakhiya lyaddi gacantiisu ay furan tahay famaa carafa lama aqoonsan ahlu اlmadiina axada qof awfara minhu uga badan juudan xaggii saqinimada lisidiiqin wabni sadiiq nin saaxiibii saaxiib cunug uu dhalayba walaa ashada minhu kas fogaasho badan xaggiisa fii mataaci اdunyaa adduunka mataacdeeda walaa arqaba minhu ka jacayl badan xaggiisa bima cinda allah waxa ilaahay agtiisa yaala faqaala faruuq faruuq wuxuu yidhi walaakinaka laakiin adiga lam tadkur liya ismuhu ismahu magaciisa maba ii sheegin weli amaa unbaad wadaaye war magaca ii sheeg faqaala rajul ninkii wuxuu dhahay inahu rabiicu ra'yi waa rabiicu ra'yi ninkaan rabiicu ra'yi baa la yidhaahdaa nace faqaala wuxuu yidhi rabiicatu ra'y manaa wuu la yaabay ra'yi nacam haa ina ismuhu rabiic magaciis waa rabiica laakiin culamaa almadiina magaalada madiina culimmadeeda wa shuyuukhaha shiikhyaalkooda dacowhu waxay ugu magac dareen rabiicata ara'yi sababta loogu bixiyey maxay tahay marka liannahum kaanuu waxay ahaayeen idaa lam yajiduu hadday u waayaan liqadiyatin qadiyo wax la xukminaayo nasan fii kitaab illaahi nas ama aayad haddii loo waayo ow xadiii rasuuli اlaahi ama nebiga xadiiskiisa laja'uu ilayhi asagay la tegi jireen asagay la magangeli jireen fayajtahidu fi اlmri wuu ku ijtihaadahay marka waa dadaali jiray amarkuu ku dadaalahayay wayaqiisu wuxuu qiyaasahayey maa lam yarid fiihi nasun wixii aan nas ku soo aroorin calaa maa warada fiihi nas wixii nas ku arooray wuu isku barbardhigayaa ra baa usoo baxaya markaa wayaatiyahum wuxuu ula imaanayaa bilxukmi xukun fii maa ashkala calayhim waxay ula imaanayaan xukun wixii isaga dhex gala ayaga xaggooda calaa wajhi tarkan wuxuu ula imaanayaa xukun buu u keenayaa wixii ayaga isaga shaki galay calaa wajhin wado tarkanu ilaahi ay u iilanaysa annufuusu nafafyaalka watadma'inu lahu lquluub quluubtuna ay ku xasilayaan wuxuu xukmiyo uu sameeyo ijtihaado way ku qancayaan faqaala faruq wuxuu yidhi fii lahfatin si lahfi ah degdeg ah ama yaab ah walaakinaka laakiin adiga lam tansibhu lii iima nisbaynin yaa dhalay rabiicu ray baad ku jirtaaye ii nisbeeyo nasabkiisa ii tiri faqaala rajul ninkii wuxuu dhahay innahu rabiicati bnu faruukin faruuq baa loo sheegaya waa wiilkiisii waa eh, rabiicata bin faruq baa la yidhi almukanaa waxaa loogu kunyeeyaa biabi cabdiraxmaan walaqad wulida waa la dhalay bacda an qaadara markuu u safray uu baxay abuuhu aabbihi almadiinata madiina markuu ka baxay mujaahidan asoo dagaalamaya fii sabiili اllaah fatawallad way eh, fatawallad waxay tawalisay ummu hooyadii oo ay ka shaqaysay tarbiyatahu tarbiyayntiisii wa tanshi'atahu barbaarintiisa inay barbaarisay hooyadii ka shaqaysay walaqad samictu nnaasa dadkii ayaan ka maqlay ninkii baa dhahaya qubayla salaa salaada ka hor yaquuluuna ayagoo dhahaya inna abaahu shiiqa aabbihi caada alleylata almaadi xaligu soo laabtay isagii waay cinda dalika markaa agteeda taxadarad waxaa ka soo qubtay min caynay faruuq faaruuq indhihiisa damcataani laba ilin kabiirataani oo waaweyn lam yacrif lahumaa alrajulu sababan uusan ogaanin labadaa ilin sababtay uga timid ninkii wax sheegaaya ninkii agtiisa ilmahaba uga soo daadatay faruuq ma oga sababta wamadaa wuu soo orday yaxu asagoo boobsiinaya alkhuda tallaabada asagoo tallaabada israacraacsiinaya o boobsiinaya naxwa beytihi dhanka gurigiisa falamaa ra'atu markay aragtay umu rabiicata umu rabiica wadumuucu ilintii oo tamla'u buuxisay caynayhi labadiisa indhood qaalad waxay tiri maa bika yaa abaa rabiica maxaa kugu dhacay maxaa la oynaysaa faqaala wuxuu dhahay maa biya ila alkhayr khayr miya wax kale ma jiro laqad ra'aytu waxaan soo arkay waladanaa canugeeni rabiica fii maqaamin maqaam baan kusoo arkay min alcilmi cilmiga ah washarafi iyo sharaf wاlmajdi iyo amaan sharaf iyo majdi waa isku macno dhow yihiin maa ra'aytu aanan ku arkin liaxadin min qablo axad hortaydaanan ku arkin faqtanamad way ka haniimaysatay marka way ka faa'iidaysatay ila lacag baa loo haystay lacag keen baa la lahaaye fursad bay u noqotay faqtanamad way ka qaniimaysatay umu rabiica alfursata fursadii waqaad waxay tidhi ayumaa axabu ilayka labadee xaggaaga loo jecel yahay ayumaa axabu ilayka maxaa xaggaaga loo jecel yahay alaaثuuna alfa diinaar soddon kun oo diinaar am haada aladii mase midkaan balaqahu uu gaaray waladuga canugaaga oo min alcilmi washarafi ah kaa jeceshaa inay tiri ii sheeg hadda soddon kun soddon kun oo diin haddaad dhahdana hadda meesha aan kusoo dhigay haddii canugaaga waxa uu gaara aad jeceshahayna aad ka sabartideen labadaa ii sheeg faqaala wuxuu dhahay bal wallaahi baan ku dhaartaye haadaa kan baa axabu ilaya xaggayga loo jecel yahay soddon kunoo dinaar maxay tahay canugaagoo manqabkaa gaarayo masaajidka nebiga wax ka akrinaya sal allau alay wasalam haadaa axabu ilaya ka baa xaggayga loo jecel yahay wa aaaharu asagaa loo doorasho badan yahay oo aan dooranayaa cintii agtayda min maali dunyaa kullihi soddonka soo ma aha waxa adduunka yaaloo dhan kanaan ka jeclahay fa qaalad waxay tidhi laqad anfaqtu waxaan ku bixiyey maa taraktahu cindii waxaad agteeda ku dhaaftood uga tagtay caleyhi canugan baan ku bixiyey bay tihi soddonka kun waa kaasaa qaabo fahal taabat nafsuka bimaa facaltu ma ku faraxsan tahay waxaan sameeyey iib ma ku tahay nafsadaada waxaan sameeyey faqaala nacam haa buu wa canri canugu xaggiisa wa can اlmuslimiini muslimiinta dhammaantood khayra اljazaa'i abaalkan u khayr badan allah kaa siiye waan ku qanacsanahay khayrna allah ku siiyo sharafna allah kugu daro xaaskiisii ugu duceeyey rabiic oo laba qayb ahaa meeshaan uga baxnay ilaah subxaanaه watacaala raggaa wuxuu ka dhigay rag aad iyo aad xaqa iyo wanaagga ugu dadaalay ilaahayna garab siiye subxaana wa tacaala taabici ka cajaa'ib badan baanu gelaynaa qiso macaana le habeen dambe haddii rabbi idmo waa rajaa bin xaywata ninka lagu magacaabo bal saxaaba meesha ay noo joogto bilahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala